alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin baabka toddobiyo konton baabu alqanaacati walcafaafi waliqtisaadi fi lmaciishati walinfaaqi wadami su'aali min hayri daruura baabu lqanaaca ay baabu fadli lqanaaca ama baabu dikri lqanaaca qanaacada sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay qanaacadu waa qofku wixii marka adduunyada laga siiyey inuu raalli ku noqdo waalcafaafi iyo dhowrsoonida qofku uu dhowrsoonaado oo su'aasha iyo baryada iyo shaxaadka uu ka dhowrsoonaado ashaxaada shaxaad waa carabi laakiin waa la soomaaliyeeye carabiga ashaxaada la yidhahdaa iyo waaliqtisaadi fi lmaciisha iyo dhexdhexaysiga waxaa lagu noolaanayo la dhexdhexaysto oo aan marka waxa weeye labada midna lala iman in markaa lagu talax tago iyo in laga gaabiyo iyo walinfaaqi waxbixiska wax la bixinaayo in la dhexdhexhaysto ama walinfaaqi iyo waxbixinta sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay wadami su'aali iyo baryada cid la baryo dhaleecaynta la dhaleecaynaayo sheegista la sheegaayo u baab yahay min hayri daruuratin ka fursan waa qofka ku kalliftay yadaynay jirin daruura haddayna ku kallifin inuu baryadii markaa iska daayo oo baryadii la dhaleecaynaayo cid la baryaayey yacni ashyaadaasoo dhan buu u baab qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wamaa min daabbatin fi alardi ila cala allahi risquha wamaa min daabbatin daabbadi ma jirto noole arlada kor dhaqaaqa fil ardi arlada korkeeda ilaa cala allaahi risquha in allah isku waajibiyey arsaaqdeeda mooyaane daabad kasta noolo kastoo arlada ku nool allah wuxuu isku waajibiyey inuu arsaaqaayo wa qaala tacaala allah waxau yidhi lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illahi laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum aljaahilu ahniyaa'a min altacafufi tacrifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna annaasa ilxaafa ay icjabuu la yaaba lilfuqaraa'i fuqaradii la yaaba aladiina kuwaasoo uxsiruu yacni markaa la xabisay fii sabiili illahi ilahay waddadiisao jihaadkaa loo xabisay laa yastaiicuuna darban fi alard waxaa la xabisay laa yastaiicuuna xaalayna kari karayn darban socod ay socdaan oo safraan fi lardi arlada safraan oo tijaare iyo wax la mida u safraan yacnii jihaadkii bay markaa lugta uga xidhan yihiin yaxsabuhum aljaahilu aghniyaaa min altacafuf yaxsabuhum wuxuu u malaynayaa aljaahilu kii arrinkoodii xaalkooda ka jaahilka ahaa aghniyaaa hodanno inay yihiin qaarwaxayste ay yihiin ayuu u malaynayaa min atacafuf wuxuu sidaa ugu malaynayaa min ajli tacafuf dhowrsooni daraaddeed ay ka dhowrsoon yihiin su'aasha iyo baryada tacrifuhum bisiimaahum waxaad ku garanaysaa calaamadahooda laa yas'aluuna annaasa ilxaafa dadka weydiisan maayaan ilxaafan xaala kownihim ay yihiin mulxifiina qaar su'aashii yacni ku talax tegaya ay yihiin oo ku xeeldheeraanaya ay yihiin oo dadkii ilxaaxinaya oo xaduuraya xalay sidaas yihiin dadka waxba weydiisan maayaan laa mas'alata walaa ilxaaf waa annafyu lilqaydi waalmuqayadi macan looma jeedo way weydiisanayaane xaduurka bes baynay samaynayn oo dadkii waynay xaduurayn muraadku maaha in nafyiga marka waxa weeye saasoo kale uu yimaado waxay marka u dhacdaa in labadaba mar laysla nafyinaayo oo labadaba la wada diidayo marna waxay u dhacdaa qaydka keliya in la diidaayo marna qaydka keliya in la diidayo u wamaa khalaqna alsamaa'a waalarda wamaa baynahuma baatila nafyigu wuxuu u dhacayaa qaydka keliya oo baatilan ah ee abuurka ilaahay cirarkiiyo dhulka abuuray waa jirtaa waa muqayadkii ya waxaa markaa qaydka ayuu nafyigu u dhacaya qaydka waa maxay waxa weeye waa baatilan qaydkan ah waxaa la mida ah kale laacibiina wamaa khalaqna alsamaa'a wamaa baynahuma laacibiin yani cirkiiyo dhulka maanu abuurin iyo waxa udhexeeya laacibiina xaalaanu ku ciyaarayna maanu abuurin marka waxaweeye xaalkaasaa la nafinaya inuu ilaahay abuuray waa jirtaaye laakiin xaaluu ku ciyaarayaanu abuurine xaaluu muxiq yahay oo ujeeddo iyo xikmad xaqa uga jeedo ayuu abuuray laakiin mawdican labadaa la isla diidaya markaasay odhanaysaa laa mas'alata walaa ilxaafa su'aalina ma jirin ay weydiistaan xaduuray ku xaduuraanna ma jirin xaduuray ku xaduuraan su'aasha ma jirin asalka su-aasha inay weydiistaan dadkana oo idhahan wax na siiya taasina ma jirin xaduurla'aan labada midna ma jirin waayo haddii aslu su'aal ay jirto dee looma maleeyeen aqniyo xagga horaaba dee markaysa markaa fahamka laga garan kara lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fi sabiili illahi laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum aljaahilu aghniya'a min altacafuf laba wejay culammadu sheegaan markaa weji baynu sheegnay waa in ficil loo qadaro lilfuqaraa'i ficilkaa culamada qaar waxay ka dhigeen icjabuu lilfuqaraa'i ama waxay ka dhigeen bacdigoodna icmiduu maa tunfiquuna lilfuqaraa'i ay ila alfuqaraa' ka hore waxa weeye waxaad la yaabtaan fuqarada la yaaba sha'nigooda ka labaad waxay tahay waa isla ficil in la qadaro isagunba kala yaro baxay oo faraara yeeshaye u qasdo waxaa bixinaysaan waxaa ula qasadaan lilfuqaraa'i fuqarada ula qasda oo la doonta ama ijcaluu maa tunfiquunahu lilfuqaraa intaasoo dhan waxaa shamlinaysa in ficil loo qadaro oo ficilka lagu tacalluq weji labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo mubtadaa loo qadarayaa oo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo alsadaqaatu lilfuqaraa'i aayaadka ka horreeya waxay aad uga warramayaan infaaqa iyo sadaqada iyo waxbixinta ayay aad uga warramayaan mawaadicda aayaadka ka horreeya infaaqa iyo sadaqadu aad bay ugu badantay marka wejigaa ficilka la qadarayo oo mufasiriinta qaar ay sheegeen waxaa ka fiican wejiga ah in mubtadaha loo qadarayo kaannahu in la yidhi sadaqaadkan yaa la siinayaa markaasaa la yidhi lilfuqaraa'i yacni ay hiya iyadu sadaqaadku lilfuqaraa'i fuqaraday u sugnaatay fuqaradaa la siinaya aladiina uqsiruu fii sabiili illah marka taqdiirka ficilka waxaa ka fiican taqdiirka loo qadaraayo mubtadaha ama alsadaqaatu lilfuqaraa'i sadaqadu fuqaraday u sugnaatay marka wejiga mubtadaha ayaa sii fiican wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu addoommada ilaahay sifaadkoodii baa la tirinayay waaladiina iyo kuwii weeye idaa anfaquu markay wax baxsanayaan lam yusrifuu aan ku loofarayn oo xoolihii aan daaddaadinayn walam yaqturuu aan ku bakhaylayno yacni xoolihiina ku dhegayn qatrigu wuxuu noqonayaa waa diddu lisraaf israafku ku liddiyo oo ka soo horjeeda labada midna ma aha qaar xoolihii markaa daadinayo oo markaa waxa weeye xoolihii qubaya iyo qaar xoolihii markaysa marka haysanayo oo aan wax fiicanba bixinayn labada midna maahee wa kaana bayna dalika qawaama xaalkoodu wuxuu ahaaday labadaa dhexdooda ayuu marka ahaaday mid markaa dhexdhexaada oo labadaa udhexeeya ku toosan ayuu ahaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun wamaa khalaqtu ma abuurin aljinna jinkiga waalinsa insiga ila liyacbuduun inay caabudaan daraaddeed mooye wax kale uma abuurin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa jinka iyo insiga e, mu'miniinta ah uma abuurin inay caabudaan mooyaane wax kale uma abuurin marka waxay yidhahdeen waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu waa caam laakiin macnaha looga jeeda waa khusuus kuwa mu'miniinta baa loo jeeda kaasi waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu aljinna walinsa ila liyacbuduun jinka iyo insiga uma abuurin inay caabudaan daraaddeed mooye bimacnaa inaan cibaado amro oo cibaado ku kallifo daraaddeed mooye wax kale uma abuurin waana sida saxaabada qaarkood laga soo wariyay ilaa liaamurahum wa anhaahum inaan amro oo aan wax ka reebo mooyaane wax kale uma abuurin waxaa laga tilmaamayaa cibaado inaan ku kallifaa laga tilmaamaya sidaa marka loo fasirana waxay noqonaysaa waxa weeye in ibtilaagii de loo abuuray ma diidayso aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum allah wuxuu inoo sheegay waxaa loo abuuray nolosha iyo geeridaba inay tahay imtixaan in loo abuuray imtixaan in loo abuuray iyo in takaaliifa la saaro oo wax laga reebo waxna la amro in loo abuuray isma diidayso labadu waa iswaafaqaysa calaa haada marka waxay noqonaysaa liyacbuduun yani cibaadada waa laga dalbaya waa laga doonayaa laamkana waxaa laga dhadhansanaya maca liraada macnaha doonitaanka laga dhadhansanaya markaa dee iraadada ilaahay baa waxay noqotaa laba noocoo iraada sharciya iyo iraada qadariya labada nooc bay noqotaa ayad kalaa jirta oo sheegaysa dadka qaarkood in loo abuuray naarta loo abuuray walaqad dara'na lijahannama kaiira min aljinni waalinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha waxaanu abuurnay in badanoo insigiiyo jinka ka mid a jahannamo daraaddeed baanu abuurnay dee ciddii jahannamo daraaddeed loo abuurayna camalka ay jahannamo ku gelayaanna waa loo abuuray ya icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala mid walba waxaa loo sahlayaa loo fudaydinayaa wix loo abuuray yacni kii waxa weeye loo abuuray janno iyo inuu ahlu sacaada noqdo camalkii ahlu sacaadaha loo sahlayaa kii loo abuuray naar iyo in markaa waxawe ahlu shaqaawa u noqdana camalkii ahlu naarka loo sahlayaa marka dee inay kala duwan tahay dadka qaarkood dadka waxa loo abuuray inay kala duwantaho qaarna janno loo abuuray qaarna naar loo abuuray ayaa laga qaadanaya xadiiskaasna icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah marka waxaa looga jeedaa lima khuliqa lah laamka halkaa ku jira khuliqa lahu iyo laamka ku jira walaqad gara'naa lijahannama iraadada laga dhadhansanayo waxay noqonaysaa iraada qadariya iraada qadariya noqonaysa oo dee ma baaqanayso laakiin iraadada halka laga dhadhansanaya waxay noqonaysaa doonitaanka laga dhadhansanaya iraada sharciya iraadadii sharciga ahayd inay tahay ayay noqonaysa calaa haada markaad tidhaahdo aayaadkaasi iyo adiladaasi way isu afqaysa maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun maa uriidu minhum kama doonaayo min risqin wax arsaaqa ka dooni maayo wamaa uriidu an yucimuun kamana rabo inay quudiyaan oo ilaahay cidna uma baahna quudna uma baahna laakiin isagaa quudinaya ina allaha huwa alrazaaqu du lquwati almatiin wa ama alaxaadiisu axaadiista miya fataqadama mucdamuha fi albaabayn alsaabiqayn waxay ku soo hormareen badankoodu labada baabee soo hormaray wa mima lam yataqadam kuwa aan soo hormarin waxaa ka mid a xadiiska shan boqol iyo toddobiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo shan boqol can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal laysa alghinaa can kasrat alcarab nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laysa alghinaa ghaninimadu ma aha can kasrati alcarab yacni maalbadnaanta xaggiisa xaggeeda kama ahaan oo inuu maalku badan yahay ghaninimada markaa la sheegayo la ammaanayaa taa maaha walaakina alghinaa ha yeeshee ghaninimadu ghina nafsi waa inay naftu hodantoo hani tahay yacni qanaaco leedahay oo inta marka ay adduunyada ka hesho raalli ku noqonayso mutafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay alcaradu caradku waa bifatxi alcayni walraa wuxuu ku sugan yahay caynka kordhigiisa walraa iyo ra'da kordhigeeda huwa almaalu waa maalka waxaa maalka carad loo yidhi waayo marna waa soo darrinayaa waa imanayaa marna waa tegayaa ya waa harhka labadiisa dhoolood waata la yidhaahdo ya intee mid faqiir ahaa hani noqday intee mid hani ahaa faqiir noqday yacni waxa weeye carad waxaa loo yidhi tegistaa marna ay soo darinayso marna ay tegayso ayaa loo yidhi marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa qofku inuu hayn badan yahay oo maalka uu hayaa ay fara badan tahay haninimo ma aha waayo waxaa jira dad fara badan oo hayntoodu badan tahay oo maalkoodu badan yahay haddana qalbiga faqiir ka ah qalbiga ayaa caydh ka yihiin saas aawadeed markuu ilaahay sheegaya yuhuuddii duribat calayhim adillatu walmaskana korkooda waxaa laga yeelay dulli iyo miskiinnimo faqiirnimo baahi yuhuuddu waa dadka adduunyada markaa ugu lacagta badan dadka adduunyada ugu lacagta badan weeye wakhtiyada qaarkood bay dee adduunyadaba urursadeen badankiisii uu gacanta yuhuudeed gala gacanta yuhuudeed u gala maantana marka aalaadkan marka hadda lacagaha badan laga helo yacni waxa weeyaan dadka ugu lacagta badani waa yuhuudda waxaa laga yaabaa tobanka nina adduunyada ugu lacagta badan inay yuhuudi u badan tahay culammada mufasiriintu markay aayaddaa fasirayaan waxay yidhaahdeen sida miskiinnimada looga yeelay waxay tahay iyadoo hayntoodu badan tahay ka adduunyada ugu lacagta badan ee ugu xoolaha badan ee yuhuudiga ahi wuxuu ka baqayaa inuu gaajo u dhinto qalbigu cayrhkaya wuxuu ka warwarayaa wuxuu cuno inuu waayo iyo inuu gaajo u dhinto ka warwarayaa marka waxa weeye haninimadu waa haninimada nafta faqriguna waa maxay iyo caydhnimadu waa in qalbiga caydh laga noqdo qofku hadduu qanaaco leeyahay oo intiisaas markaa raalli ku yahay adduunyadii in wax ka maqan yihiin ba aanugu qabin iskana daba ridayn waxa weeye dee wuxuu haystaa khina nafsi waa shay aad u qaali ah waa shay aad iyo aad u qaali ah xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo shan iyo soddon wa can cabdillaahi bni camrin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal cabdullaahi bni camr bn alcaas waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi qad aflaxa man aslam qad aflaxa xaqiiqee waa liibaanay man aslama kii islaamay oo ilaahay u hoggaansamay oo rabbi keliyeeyey kaasi waa liibaanay wa rusiqa kafaafan lagu arsaaqayna qadar marka waxaa ka kaafinaysaa baahidiisa iyo waxa lagama maarmaanka ah alkafaaf waa qadarka marka waxa ruuxa isaga ku filan oo kaafinaysa waa maa yakufu can ilxaajaati waadaruuraat wixii baahiya ah iyo wixii ka fursan waaya wixii ka kaafinaya ka daafacaya ayaa waxaa la kafaaf aan haleeshinaynaa qolyaha tarafka iyo nicmada siyaadada ay adduunya u saaxiibka taana aan haleeshinayna wa qannacahu allaahu bima aataah ilaahayna uu ku qanciyey oo mid qaanic ku aho ku raalliya ka yeelay bima aataahu wuxuu siiyey oo deed markaa siyaado u hanqaltaagi maayo ma raadinayo oo nin ku warwaraya siyaado inuu helo ma aha intiisaasuu ku raalli yahay khalaas rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey hore waa inoo soo maray xadiisku marka baabkanna wuxuu u soo deliishaday qanaacada ayuu ugu soo deliishaday qanaacadiina waa sheegaya qanaacadana allah baa bixiya wa qannacahu allahu bimaa aataah marka ruux hadduu ilaahay qanaco siiyo waa nicmo ilaahay wey waa nicma cadiima nicmo weyn wey risqa la sheegayana waxaa loo jeedaa risq xalaala loo jeedaa risq xalaala lagu arsaaqay ilaahayna markaa uu ka yeelay mid waxa weeye markaa raalli ku ah oo qanaaco ku qaba qadarka ilaahay siiyey xadiiska shan boqol iyo sagaaliyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo lixiyo soddone wa can xakiim ibni xizaamin radia allaahu canhu qaal sa'altu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam xakiim ibnu xizaam waxau ahaa nin sharaf badan buu ahaa raggii maalka badnaan baanu ka mid ahaa cimrigiisuna waa dheeraaday boqol iyo labaatan sano ayuu gaadhay lixdan sano gaalnimadiibuu ku sugnaa wa fi ljaahiliya ayuu noolaa lixdan sanona islaamnimadu ku noolaa wuxuu ka mid ahaa raggii beder safka gaalada ku soo jira ka soo qayb galay ee ciidanka weliba qaybsaday quudinta la quudinayo raggii tobaneeyada ahaa ee markaysa markaa nin waliba maalin markaa uu geela qali jiray sagaal tuuldood ama markaa toban tuuldood raggii buu ka mid ahaa maalintii halkaa waa ka baxay aakhiranna markii dambe waa islaamay waagii dambe wuxuu samayn jiray markuu dhaarta markaa ku xeldheeraanayo wuxuu odhan jiray waaladii najaanii yowma badrin waxaan ku dhaartay ilaah i badbaadiyey maalintii beder wuxuu ka warwari jiray ba hadduu maalintaa ku dhiman lahaa ya ee wax uu la kulmay wuxuu ku dhashay fii jawfi alkacba kacbada gudaheedu ku dhashay dumar quraysh ka mida ayaa waxay galeen kacbada ayay galeen oo soo booqdeen oo loo furay iyadoo kacbada gudaheeda ku jirta hooyadii baa fooshi qabatay marka kacbada gudaheedu ku soo dhacay oo ku dhashay wuxuu ahaa nin deeq badan buu ahaa wakhtiguu gaalka ahaa waxa uu xoreeyey boqol addoon waxaanu markaa e, bixiyey boqol geela oo wakhtiguu gaalka ahaa markii dambe uu islaamayna sidii si laeg buu markaysa waxu bixin jiray waa soo xajiyey e, xajatulislaam wuxuu soo xajiyey e, isagoo muslim ah oo boqol geela oo hadyi a wada boqolkiiba wuxuu ku qalay xaramka boqolkiiba xaramka ku qalay wuxuu carafo istaagay isagoo boqol addoon wada boqolkiiba carafuu ka xoreeyey kun adhiya ayuu hadyi u keenay marka nin ixsaan badan ayuu ahaa waxaana eedda ruma u ahayd khadiija waa khadiija bintu khuwaylid iyo xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid waxay ilmaade ruma ahaayeen zubayr ibnu cawaam ibnu khuwaylid an xakiim bni xizaamin radia allahu canhu qaala sa'altu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi waxaan weydiistay rasuulka sala allahu aleyh wasalam baan xoolo weydiisto fa acطaanii markaasuu isiiyey uma sa'altuhu mar labaad baan haddana weydiisto fa acطaanii haddana waa isiiyey uma sa'altuhu haddana mar saddexaad baan weydiisto fa acطaanii waa isiiyey uma qaala dabeedna nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam yaa xakiimu xakiimow waxaa laga qaadanayaa magaca xakiim in looga bixi karo haddaan looga jeedin macnaha oo inuu xikmad badan yahay muraadkiisu aynay ahayn ee mujarad calam laga tilmaamaayo magacnimo bas looga jeedo ee macnuhu aanu maqsuud ahayn ism ilaahay asalkiisu ha ahaadee in lala bixi karaa laga qaadanaya waayo nebigu kama bedelin waana kula khitaabay waa u taqriiriyey hataa abalxakam maxaa looga bedelay ninkii waxaa looga bedelay abalxakam macnaha maqsuud ahaa oo nebigu wuxuu weydiiyey abalxakam maxaa lagu yidhi dabeedna wuxuu yihi qowmkaygaa marka wax isku qabtaan baan dabeedna kale xukumi jiray buui markaase labada qoloba raalli noqon jireen ya marka xaakimiintaba isagaaba marka u aabba'a ah, ayaa laga dhigay macnuhu hadduu maqsuud yahay marka waxay noqonaysaa lalama bixi karo farqi waa saas inna hada almaala khadirun xulwun wuxuu yidhi xakiimow xoolahani khadirun waa cagaaran yahay waa cagaar khadirun waa cagaaran yahay oo waa mid indhaha u yani wanaagsan oo xulwun macaan yani waxay ka dhigan tahay sidii wax markaa cagaaran oo kale doog oo kale u ka dhigan yihiin xooluhu waa lagu indha doogsadaa macaan oo kale ay ka dhigan yihiin waa tashbiih baliiq ya tashbiih baliiq weeye tashbiih baliiq waxaa la yidhahdaa marka adaatu tashbiiha iyo wajhu shabaha labadaba la xadfo ya marka dee xoolaha laftoodu doog ma aha xalwadiyo wax macaanna ma aha iyo malabtoonna laakiin waa ka dhigan yihiin baa muraadku u dhacaya faman akhadahu bisakhaawati nafsin ku kastoo qaata xoolahaas bisakhaawati nafsin yacni nafta sakhinimadeeda yacni ku qaata naftii oo sakhi ah bimacnaa aan baryinna isuna bandhigin qofkii ma weydiisano ma odhan xoolaha isii waxisii ma odhan ismana tusin ila waxaa jira qof aan afka ka hadlin oo markaysagaa qofkii xoolaha lahaa ayuu si wax u siiyo marba soo hormaraya waa laga yaaba hadduu doono inuu salaamo asalaamu calaykum marka waxa naftii wuu u bandhigaya waa isu bandhigaya ya laakiin afka waxba kama su'aalin marna waa bilisaan alxaal marna waa bilisaan alqaal marna oraah baa lagu weydiisanaya marna waa ifeedhagaradee ifeedhagaro haddee waxaa lagu weydiisanayaa marba istuska uu istusayo marka labadaba markuu ka maraya waa saxaawatu nafsi naftii oo sakhi ah oo bimacnaa waxaweeye aan labadaa midna la imankii ku qaato xoolaha buurika lahu fiihi waa loo barakeeyaa waman akhadahu ku kastoo ku qaata biishraafi nafsin nafti xoolaha inay u hanqaltaagayso isu bandhigayso ku qaata lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo looma barakeeyo naftii inay u hanqaltaagayso oo ay marka waxa isu bandhigayso kii ku qaataana lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo wa kaana kaaladii yaakulu walaa yashbac wuxuu noqonayaa kaaladii yaakulu sidii kii wax cunayay walaa yashbacu aan dhergayn oo kaluu noqonaya walyadu alculyaa khayrun min alyaddi sufla gacanta sarraysaa khayrun waxay ka wanaagsantaho ka khayr badantahy min alyaddi sufla gacanta hoosaysa qaala xakiimun xakiim wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow waaladii bacasaka bilxaqi waxaan ku dhaartay kii xaq kula soo diray baan ku dhaartay laa arza'u axadan bacdaka shay'an laa arza'u ka nuqsaamin maayo oo ka dhimi maayo axadan cidnaba bacdaka adiga dabada an waxba ka dhimi maayo wax adduunyo cid aan ka nuqsaaminayo ka dhimaya ma jiro adduunyaba cid ka qaadan maayo xataa ufaariqa addunya ilaa adduunyada ka faaruqayo o dhimanayo ciddan baan wax ka qaadanayaa innaba waan wax ka dhimayaa maalkiisa wax ka dhimayaa yacani aan ka qaadanayaa ma jiro fa kaana bakrin wuxuu ahaa abuubakar radi allaahu canhu allah ralliha ka noqdee rallihashaa u siyaadiye yadcuu xakiiman xakiim mid u yeedha liyuctiyahu alcataa' si uu markaa u siiyo yacni markaa xoolo u siiyo xoolo baytulmaalka laga siinayo faya'baa waa diiday an yaqbala minhu shayan inuu wax ka qaato hadda noocani weliba waa gaaroo wixii de marka waxaweyaan yani qofku xaqa u lahaaye yani marka faygii iyo haniimadii iyo yani ashyaada noocaasa ayuu xataa diiday si u ilaaliyo dhaartiis iyaday u bannaanaydoo aynay soo gelayn noocii marka waxa la dhaleecaynaya aynay soo gelayn ishraaf nafsi iyo dee waxaweye umurahaas iyo su'aaltoonna ayna ku jirin waa wuxuu qofku xaq u leeyihi abubakar wuxuu ahaan jiray mid u yeedha liyuctiyahu si uu siiyo xakiim alcataa yani deequ u siiyo baytulmaalka uu ka siinayo fa abaa waa diidaya an yaqbala minhu shay an inuu wax ka mida aqbalo oo qaato waa diidaya sidii buu ku waday wakhtigii abubakar oo dhan cumar baa yimi uma ina cumara radia allahu canhu intaa dabadeed cumar ayaa ilaahay raalliha ka noqdee dacaahu u yeedhay xakiim damiirka haadu xakiim buu u noqonaya liyuctiyahu si uu xakiim u siiyo yani marka isaguna maal u siiyo baytulmaalka uu ka siinayo fa abaa an yaqbalah xakiim waa diiday inuu aqbalo oo qaato faqaala wuxuu yidhi cumar markuu ka diidey yaa macshara almuslimiin ururkii muslimiintow ushhidukum waxaan idin markhaati markhaatigelinaya calaa xakiimin arrinka xakiim baan idinka markhaatigelinaya annii acridu calayhi waxaan idin markhaatigelinayaa ka bedelo bedel ijtimaal bay iska noqonaysaae annii acridu calayhi inaan u bandhigaayo xaqahu xaqiisii alladii kaasoo qasamahu allahu lahu ilaahay u qaybiyey fii hada alfay faygan uga qaybiyey faygan xaquu ku lahaa inaan marka waxaweye u bandhigay xaqaasuu ilaahay u qaybiyey inaan u bandhigay baan idin markhaati gelinaya oo fayaba uu diidayo an ya'khudahu inuu qaato saa markhaati ka ahaada falam yarza ma nuqsaamin oo waxba kama dhimin xakiimun xakiim axadan cidnaba min annaasi dadka ka mida bacda anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga dabadii ciduu markaa wax ka dhimay oo maal ka qaatayba ma jirin xataa tuwuffii yaa ilaa laga oofsaday xakiim waa uu ka dhintay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy bukhariiyo muslim baa isku waafaqay twufi markaynu leenahay waa sukunkii caaridka ahaa ee lwaqfi yarza'u birain uma zaayin uma hamza waxay ku sugan tahay ra waxaa ku xigta za waxaa ku xigta hamzo waa dabdun bilxuruuf ay lam ya'khud min axadin shay an cidnaba waxba kama qaadan wa aslu rusi rusiga asalkiisu annuqsaan waa nuqsaanta ay lam yanqus axadan shayan eh, cidnaba kama nuqsaamin shayan waxba kama nuqsaamin bilahdi minhu qaadashadu wax ka qaadanayo waxba kagama nuqsaamin ishraafu nafsi tatallucuha nafta ishraafkeeda waxaa loo jeedaa waa inay sunba dhigayso wa tamacuha iyo inay tamaaciyayso oo quudaraynayso bishay shay ay quuddaraynayso shay bay reegsheynaysaa qudaraynaysa ay u aynay waxaweeye damaaciyaysaa wa sakhaawatu nafsi huwa cadam alishraaf ila shay inaan shay laysu bandhigayn iyo watamaci fiihi inaan la damaaciyayn waalmubaalaati bihi inaan loo aaba yeelayn iyo washarahi iyo in markaa yani hamuun iyo wax la mida aan loo lahayn sharahu waa isaguna waa nooc damacuun ah yani sharahu qofku inuu markaa shaygii hamuun u leeyahay oo yani ku tegan yahay ayaa markaa loo isticmaala nooc tamaca xadiiskan waxaa laga qaadanayaa qanaacada in lala yimaado ayaa laga qaadanayaa oo nafta marka waxa weeye aynay u hanqaltaagin maalka cid kale ay hayso aan la ysuna bandhigin laakiin adigaan isuna bandhigin weydiisanna haddii lagu siiyo in la qaato in la qaato faman akhadahu bisakhaawati nafsin buurika lahu fiih marka in markaa maalka la diida ma aha waa in markaa la qaataa hadduu maal xalaalo yahay isagina wax sababa aanu la iman hadday baryo tahay iyo hadday isubandhig tahay yacni midnaba marka axaadiis kale ayaa soo cadday doonta oo haddii markaa waxaweye qofku isagu u baahan yahy isticmaalo haddii kalena dee isagu sadaqadaysto laakiin aanu odhan waxba kaa qaadan maayo tan hadda markaa uu la yimi xakiimina waa arrin ziyaada isaga ka ah sidii waxaweeye markaa axaadiis kale oo dee kollay tilmaamaysa wixii aan saa ku dhicin in la aqbalo tilmaamaysa ee ayaa marka aynu arki doonaa nebiguna kuma odhan calayhi salaatu wasalaam maalka waxbaha ka qaadan kuma odhan waa kala tafsiiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ee xakiim isagaa tasarrufay oo yidhi cidaan wax ka nuqsaaminaya oo ka qaadanaya innaba ma jirto waa min cindihi miduu nebigu amray ma aha sidan nebigu muxuu u tilmaamay uu u kala qaaday faman akhadahu bisakhaawati nafsin buurika lahu fii maxaa laga qaadanayaa taa in la aqbalo weliba waa loo barakaynayaa waman akhadahu biishraafi nafsin lam yubaarak lahu fiih marka tafsiil baa la geliyey laakiin maadaama la yidhi walyaddu lculyaa khayru min alyaddi sufla ayuu isagu xakiim ka daliishaday in markaa si aan looga fadli badan inaanu markaa waxa weyaan aanu noqon baa gacanta hoosaysa gacanta hoosaysaba inaanu noqon ee uu marka waxaweeye uu noqdo unta wax bixinaysa alyaddu markaa culyaana waxa weeye waa gacanta wax bixinaysa weeye waa inoo iman doonaa walyaddu alculya hiya almunfiqa wasufla hiya asaa'ila yani marka waxa tabaryaysa weliba taasaa sii daran tan kale budheeda waa laga fadli badan yahay asaalatan yani waxaweyaan waa ta waxbixinaysaa sii fadli badan xaysiyada waxbixinta marka laga eegaya laakiin maalka dee uu xaqa ku leeyahay oo faygoo kale ah shakhsi gaari marka wuxuu ugu manno sheegan kara maaha waana xaq xaqu leeyahay taa in la aqbali waayaa mid waxaweeye marka fadiila ku sugantay ma oo lama odhanaayo waa laga fiican yahay in la aqbalo taa la odhan maayo taa la odhan maayo marka waxaa laga qaadanaya xadiiska fadliga xakiimna waa laga qaadanaya fadliga xakiim lahaa iyo sida marka dhaartiisii u oofiyey taasna waa laga qaadanaya xadiiska shan boqol iyo soddon dabacdaha qaarkoodna waa shan boqol iyo toddobiyo soddon وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة abuu muusa alashcari waxauu yidhi cabdullaahi ibnu qays baa laodhan jiray magiciise kharajnaa waa baxnay maca rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi ila jirkiisa ayaanu baxnay fii ghaswatin duullaan jihaada gudihiisa ayaanu ku baxnay wa naxnu sittatu nafarin anoo annagoo yacni markaa lix yacni markaa nin ah baynanaa baciirun nactaqibuh baynanaa dhexdayada uu ku sugan yahay baciirun tulud geelo nactaqibuhu aanu markaa waxa weeye midkaayaba mar korayo oo rakuub ka dhiganayo waxay miilaysanayaan lixdii ninba tulud geela ciidanku dee waa badan yahay lixda keliya ma aha laakiin lixda muxuu u soo gaar yeelay lixda tulud baa ka dhaxaysa rakuuba markaasaa ninba masaafo mucayana ayuu tuluddaa korayaa oo rakuub ka dhiganaya dabeedna kiiba ka soo degaya mid kalaa koraya intii kale waa lugaynaya kiiba haddana ka soo degaya mid kalaa koraya lixdii saasay ku noqonaysa ya marka gaadiidkii inuu yar yahaa laga qaadanaya ilaa lixdii ninbaa ku soo hagaagtay tirida rakuubbay ku soo hagaagtay nactaqibuhu waa iscidhbinaynayo yacni waa miilaysanaynoo midkaayaba mar buu korayey rakuub ka dhiganayey kaana mid kale uga dambaynaya kaana mid kale uga dambaynaya ee lix baa naga dhexaysa fa naqibat waxaa dildilaacday aqdaamunaa addimadayadii baa dildilaacay cagaha yagii baa dildilaacayoo cagacaddaanta iyo markaysaga meesha la marayo adeeggeeda iyo yacni waxa ay leedahay daraaddeed ya oo cagacaddaanna lagu lugaynayo ayaa markaa addimadeenna dildillaaceen buuri fanaqibat waxaa dildilaacday aqdaamunaa cagaha yagii baa dildillaacay wa naqibat qadamii yacni cagtaydiina waa dildillaacday buui wa saqadat adfaarii ciddiyihiina waa iga soo daateen buui ciddiyihii addimadu way iga soo daateen buui fa kunnaa waxaanu ahaan jiray nalufu qaar ku duuduuba calaa arjulina addimadayada waxaanu ku duuduubaynay alkhiraqa yacni maryaannu ku duuduubayna kaba ma haystaan cagacaddaan bay ku soconayaan cagacaddaan ayay ku soconayaan markaasaa dhulkiina kulul yahoo dee raran jiraa oo dee qodaxi jirta oo qori jira oo dhagax jira mid walba markaasaa masaafaduna weliba badanta wa saqadat adfaarii ciddiyihii addimadayda ayaa markaa iga dhacay buuri fa kunnaa waxaannu ahay nalufu qaar ku duuduuba calaa arjulinaa lugaha yaga qaar ku duuduuba alkhiraqa yacni maryo lasoo jexjeexaan ku duuduubayn fa summiyat waxaa lagu magacaabay ghaswata daati riqaac ghaswadii yacni waxa weeye maryaha markaa lasoo jeexjeexay u saaxiibkahay yani ruqcadu waxa weeyaan waa qayb mare oo dee kar ah oo kale lima kunnaa nacsibu waxaa loogu magacaabay lima kunnaa kii aanu ahayn daraaddeed nacsibu qaar ku xidha calaa arjulinaa lugahayaga alkhiraqa maryo lasoo jeexjeexay aynu ku xidhanay addimada qaala abuu burdata abuu burda wuxuu yidhi waa ina abuu muuse weeyaane faxadaa abuu muusa abuu muusa ayaa ka warramay waa aabbihiiye bi hadal xadiiskan buu ka warramay waxaa kala duwan marka aabbaha la sheegaayo marka aabbihii laga qisoonayo inanku magaciisii waa sheegi karaa laakiin markuu la khitaabaayo hebelow ma odhan karo kala duwantahay labaduu saas aawoodee saxaabadu markay sheegayaan aabbayaashood yacnii inay magacooda kaga qisoodaan waa dhici jirtay oo cabdullahi bin cumar yidhahdo cumar baa saaya saasi ka dhacday oo caynkaa iyo caynkaas ya laakiin ma aha markay la hadlayaan inay odhan jireen yaa cumaru ya inuu aabbihii magiciisa ugu yeedhi jiray maaha ee waxaweeye marka loo yeedhaayo waxaa loogu yeedhayaa dee aabow baa loogu yeedhayaa yaa abatiya yaa abi ayaa loogu yeedhaya laakiin marka laga qisoonayo dhibi kuma sugnaa inuu marka waxa magaciisa sheego xaaladda noocaas wax dhibaati kuma sugna siday saxaabadu ba samayn jirin cabdulahi bn cumar iyo saxaabo kaleba waa ka dhacda faxadasa abuu muusa abuu muusa ka warramay bihada alxadiisi xadiiskan uma kariha dalika dabeedna waa karaahiyeystay markuu sheegay dabadeed bu haddana nacay oo karaahiyeystay wa qaala wuxuu idhi maa kuntu asnacu bi adkurah oo maxaan ku samaynayey maxaan ahaa mid ku samaynaya bi an adkurahu sheegistaan sheegayo inaan sheego maxaan ku samaynayey yani maxaan ku falayay inaan sheego yani maan iska daayo sheegistaan sheegaayo qaala wuxuu idhi kaannahu kariha waxaad mooddaa inuu nacay an yakuuna shayan min camalihi afshaah inuu noqdo mid faafiyey shay camalkiisii ka mida shay camalkiisii u qarsoonaa wax ka mida inuu faafiyu karaahiyaysanayaad mooddaa muttafaqun calayhi saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam badiba camalkooda waa qarin jireen wakhtiyaday ka warramayaan waqti maslaxa ula muuqatay inay ku jirto ayay ahayd oo haddii waxa weeye markaa loo sheegaayo camalkii sirta ahaa maslaxa raajixii inay ku jirta daraaddeed loo sheegayo xaaladda noocaasa waxay noqonaysaa shay fiican oo dadkii baa laga yaabaa in marka waxaweye lagu boorinaayo inay marka waxaweyaan yani cibaadada ku sabraan jihaadka ku sabraan yacni dhibaatada ku sabraan yani waxa weye saasoo kale faa'iido gaaraysi hadday ugu jirto waxa weeye sheegisteedu waxay noqonaysaa mid fiican haddii kaleo aan maslaxo gaari ku jirin yacni waa laga fiican yahay in la sheego camalkii sirta ahaa ee u qarsoonaa qofka ya a'immadii salafka sheekh ka mid ah waxaa laga soo wariyey inuu yidhi camalku qofku sir u sameeyey shaydaanku kama zuulo kama tago inuu markaa ku kiciyo markaysaa inuu sheego oo bannaanka u soo saaro ilaa laga saaro camalkaa diiwaankii yani sirta oo loo saaro diiwaanka diiwaanulcalaaniya dee waana kala fadli camalka sirta loo sameeyo oo qarsoon baa fadli badan min xaysu alaslu sida khaalibkee badan marka calan laga dhigaayo dee waxa weeye markay faa'iide gaari ku jirto markaasay noqonaysaa inuu calankii ku fadli badanayo in tubdu asadaqaati fa nicimma hi wa in tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fa huwa khayru lakum ya marka labada waxaa sii khayr badan qarinta ayaa sii khayr badan hoosta in loo sameeyo oo la qariyo wa khaasatan ashyaada aan faralka ahayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan camalka faralka ah waxaa fiican marka in la muujiya fiican si aan qofka markaa eh, tuhmadiisu aynay yani qofka malihiisu si aan u xumaan laga malaysanaya oo iminka zakada faralka oo kale inuu muujiyo ayaa fiican haddii kaloo aanu muujin waxaa dhici karta de in la isihaaho nin zakadaba ma bixiyo elmiya waar waa maanicu zakaa ku kadsoomin wixiisa ya marka waxa weye zakadii faralkahaydoo kale inuu muujiyaa fiican laakiin sadaqada sunnada ah inuu qariyaa fiican waxaa laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam shiddada ay ku sugnaayeen iyo maalyaraanta ay ku sugnaayeen iyo gaadiidku sida ugu yaraa iyo waxa waxaweeyaan inay kaba in badanoo ka mida aynay ah, kaba haysanin ay toban kaba dhiganayeen haddana maca daalika ay ku sabrayeen marka fadligii saxaabada ay tilmaamaysa xadiiskana wuxuu sheegaya ghaswatu daati riqaaca waxaa loo yidhi yacni addimadaas markaa waxaa dildillaacay kaannahu in la karkarayo iyaga ya maryaa loo soo dilaacinayaa dabeedna markaasaa waxa weeye lagu xidhxidhaya hmm, meelihii biyu galeen iyo meelihii dildilaacay iyo wixii o dhan ayaa lagu xidhayaa kabalaan baa sababta bacdu ahlicilmi oo yidhi qaswatu daati riqaac siyaalo kale loogu magacaabay yidhi waa jiraan oo yidhi buur markaa qaybina caddayd qaybina madoobayd ayaa meesha ku taallay ay markaa jihaadka loogu qaaday taasaa loogu magacaabay asbaab kalena waa sheegeen oo marka ay tilmaameen laakiin sida saxaabigu sheegay ayaa dee muctamada ya waayo isagaa goobjoog ahaa sababtii loogu magacaabayna sheegay marka cid dambe warka ay sheegtay saasaa loogu magacaabay ee khilaafsan sidan dee laga maqli maayo xadiiska shan boqol iyo koob iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo siddeed iyo soddone waa can camr bni takhliba bifatxi taa'i ilmuhannaati fowqu wa iskaani ilghayni ilmucjama wa kasri illaami radia allaahu canh camr ibnu taklib waxa uu ka soo wariyey bukhaari ka soo wariyey taklibna wuxuu ku sugan yahay taadu inay kor dhigan tahay taadaasoo laba dhibcood korka ku leh waa korkukullabalay yani laba dhibcood bay korka ku leedahay wa iskaan ilghayn mucjama iyo haynkii dhibicda lahaa in la reebo iyo laamka in lahoos dhigo intaasay ku sugantah waa dabdun bilxuruuf ana rasuula llahi sala allahu aleyh wasalam utiya bimaalin aw sabiy nabiga waxaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam bimaalin xoolaa loo keenay aw sabyin ama yani wax lasoo qafaashay yani marka ayaa loo keenay yacni dad marka waxa weeye lasoo qafaashay oo gaaladii laga soo qafaashay xarbiyiinta ahaa ayaa loo keenay faqasamahu markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam qaybiyey fa acdaa rijaalan rag buu siiyey muslimiintii ka mid a wa taraka rijaalan rag kaleo muslimiinta ka miduu ka tegey fa balaqahu waxaa soo gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo gaadhay ana aladiina taraka kuwuu ka tegey ay tarakahum catabuu inay marka waxaweye arrinkaa canaanteen bimacnaa inay xoogaa jeclaysteen in wax laga siin lahaa oo waxa weeye xoogaa ma wax laydinka siiyo baa canaantoodu noqonaysa catabuu inay canaanteen yacnii ay wax ka yara yidhaahdeen taloma wax laynaga siiyo faxamid allaha markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam allah buu mahadiyey uma asnaa calayhi dabeedna allah waa ammaanay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed miya wallaahi allah baan ku dhaartay innii la ucti arajula anigu nin baan wax siiyaa wa adacu rajula ninna waan ka tagaa buuli waaladii adacu ay waladii adacuhu kaan ka tegey baana axabbu ilaya aan ka jeclahay min aladii uctii kaan siinaayo ninna wax waa siiyaa ninna waa ka tagaa oo wax ma siiyo kaan wax siin waayey baanan ka jeclahay kaan siiyey walaakinii inamaa ucdii aqwaaman ha yeeshee waxaan u siinayaa yacni dadka qaarkood oo ragga qaarkood aan u siinayaa limaa araa fii quluubihim waxaan ka arkaayo qalbiyadooda daraaddeed oo aan ka ogahay oo mina jazaci argagaxa iyo walhalaci kala cuno waxa weeye waa argagaxankiisa daran yani yatamaci wa akilu aqwaaman rag kalena waxaan u tala saaranayaa ilaa maa jacala allahu fii quluubihim min alghina waalkhayr wuxuu ilaahay qalbiyadooda ka yeelay oo haninimo ah iyo khayr ah minhum camru bnu taklib waxaana ka mida ah kuwa aan u tala saaranayo waxa ilaahay qalbiyadooda ka yeelay camru bnu taklib baa ka mid ah. qaala camru bnu taklib camru bnu taklib wuxuu yidhi fawallaahi allah baan ku dhaartay waa ninka xadiiska soo warinaye saxaabiga xadiiska soo warinaya weeyaane fawallaahi allah baan ku dhaartay maa uxibu ana liya bikalimati rasuulilah sala allahu aleyh wasalam allah baan ku dhaartay maa uxibu ma jecli ana liya inay ii sugan tahay bikalimati rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam ay bibadali kalimati rasuulilah sala allahu aley wasalam ba'dan waa badeliyo kelmadda rasuulku uu yidhi beddelkeeda inay ii sugnaan lahayd ma jecli buu yidhi xumran nacam geela kiisa cascas inaan markaa yeelan lahaayoo aan heli lahaa oo kelmaddaa nebigu aanu iga odhan lahay ma jeclaysayn buui ee igaga qiimo badan yacni maal adduunyo laysiiyo carabtuna geela aad bay u jeclay yaa geel cascas kelmaddaasaan ka jeclahay laakiin kelmaddaa in geel laygu bedeli lahaa la odhan lahaa boqolkaa geela qaado kelmadda ayaan la odhanin ma jeclaystin buu leeyi waayo dee waa ammaan nebigu ammaanay calayhi salaatu wasalaam oo qalbigiisii u ammaanay daahirko keliya xataa maaha ilaa baatinkiisuu ammaanay marka manqaba cadiima rawahu lbukhaari xadiiska bukhaari baa soo wariyey alhalacu huwa ashaddu ljazac waa argagaxa kiisa daran wey wa qiila waxa addajar daaritaanka ama noogitaankana waa la yidhi oo saa waa lagu fasira bacdi waxay leeyihiin marka dajar sheikha yani cid kale ku fasirtay lama hayo marka laakiin tacbiirka malaa tacbiir kaluu doonaayey oo tacbiirkan markaa sidaas waa uga dhacday bacdi baasaa yidhi calaa kulli xaal waxay u badayen culammadu argagaxa daran in marka loo isticmaalo halaa aamacna qaar baa ku fasiray yani marka in looga jeeda halaa ashadd lxirsi dadaalka daran ee markaysa maalka lagu qabo xadiiskanna cala kulli xaal waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka wax bixinaayo inuu markaa dad yacni fudala oo fadli leh wakhtiyada qaarkood inuu maalkii ka qadin jiray isagoo iimaankooda iyo qalbigooda khayrka laga yeelay u tala saaranaya qaarna si waxa weeye markaa looga badbaadiyo yani naarto ay diinkii u soo jeclaadaan ya ayaa wax loo siinay ghaswatu xunayn oo kale waa la garanaya markii waxa weeyaan eh, yani xoolihii badnaa la soo qaatay dee ragga qaarkood buu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam boqol boqol geela ya boqol boqol geela siiyey boqol boqol boqol yacni saa u siinayay qaarkood baa markii hore marka iyagoo iimaankoodii dee aanu markaa xoogoobin markii la siiyey diinkii sii jeclaaday markii horena adduunyada ay aad u jeclaayeen markii dambena aakhira ay aad u jeclaadeen way isbedeleen waalmu'allafati quluubuhum hataa dee zakadii kuwa lagu bixinayey waxaa ka mid ahaa kuwa qalbiyadooda lasoo jeclaysiinaya diinka xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa eh radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal alyad alculyaa khayru min alyadi suflaa gacanta koraysa ayaa ka khayr badan gacanta hoosaysa wabda biman tacuul ku bilow ciddaad masruufayso markaad wax bixinayso dadka aad masruufayso horraansii wa khayru sadaqati maa kaana can dahri ghinan sadaqo waxa ugu wanaagsan maa kaana wixii ahaaday can dahri ghinan haninimo duudkeed ahaado haninimada ka dheeraada bimacnaa yacni xoole ku baaqi yeelaysaa oo wixii aad u baahnayd siyaado ka ahoo fadli ah ya wayas'aluunaka maadaa yunfiquun qul ilcafw yacni fadliga shayga siyaadada ah baa ugu wanaagsan dee wax la bixiyo ya laakiin shay qofku u baahan yahay marar iisaar waa samayn karaa laakiin waxa weeye waxa sii fiican waxa uu bixinayo khaasatan weliba wakhtiga daruuradoo dee dad ah, aad u baahani ay jiraan iisaar waa samayn karaa waa fadiilo taas waa fiicantaha markaas laakiin haddii daruuro jirtaa aynay jirin dee qofkiina cid kale weliba ku tacalluqdo oo u masruufaya dee inta u baahan yahay inuu reebo oo wixii ka dheeraada bixiyaa sii fadli badan waman yastacfif yucifahu allah waman yastacfif ku kastoo dhowrsoonaada yucifahu allaahu ilaahay waa dhowrsoonaysiiyaa oo mid dhowrsoon buu ka yeelaa haddii su'aasha ka dhowrsoonaado ilaahay wuxuu ka yeelaa mid dhowrsoon yucifahu llah mm, waa jawaabu shardigii yucifuhu kutubaha qaarkood oo u soo wariyey waxay noqonaysaa dammadu inay tahay lilitbaac dammadu inay itbaac tahay laakiin sida ay saxiixyada ugu soo aroortay waa yucifahu fada la kordhigo iltiqaau saakinaynka waxaa lagaga baxay fatxo likhifatiha waman yastagni yugnihi illaah waman yastagni ku kastoo kaaftooma oo dadka su'aashoodiiyo waxaa ka kaaftooma yugnihi illaah allah hani buu ka yeelayaa muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa hada lafdu lbukhaariy waa lafdiga bukhaari kani wa muslimin lafdiga muslim baa akhsaru ka gaaban oo bimacnaa kamaalkan uma soo wada werino intanoo dhan ma wada ahayne yani markaa kelmadaha qaarkood baa ka maqan kelmadahana waxaynu ujeednaa jumalka xadiiskii hore kelmadda aynu ku soo aragnayba kelmadda waxaa loo jeeday maa uxibu ana liya bikalimati rasuli lah sal la alay kelmadda jumla looga jeeday wa kelimatun biha kalaamun qad yu'aman waa kelmaddii luqawiga ahay xadiiskanna cala kulli xaal wuxuu tilmaamayaa waxbixinta in la fadilayo inuu qofku waxbixiyo waxa uu bixinayana inuu hormarinayo dadka mas-uuliyaddiisu saarantahe uu masruufaayo hadday ubad yihiin iyo hadday zawjaad yihiin iyo hadday waalida yihiinba sadaqadana waxa ugu khayr badan wixii markaa qofkii baahidiisa ka dheeraadka ah inuu sadaqadaysto ee inuu maalkii wada bixiyo dabeedna ha dhow iscilkaambiyo ama dadkii u masruufayay ay waxba waayaan taasi ma fiicna taasi ma fiicna kii su'aasha iyo baryada ka dhowrsoonaadana ilaahay wuxuu ka yeelaa mid dhowrsoon buu ka yeelaa xadiidka shan boqol iyo saddex iyo soddon oo dabcadaha qaarkoodna noqonaya shan boqol iyo afartan wa can abi cabdiraxmaani mucaawiyata ibni abi sufyaana sakhri bni xarbin radia allaahu canhumaa ilaahay labadaba raallia ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi laa tulxifuu ha ku celcelinina ha xaduurina fi lmas'alati su'aasha ha ku celcelina ilxaafku waa ilxaax waa su-aasha in lagu celceliyo oo ciddii la xaduuro fa wallaahi allah baan ku dhaartay laa yas'alunii ima weydiisanaayo axadun cidnaba minkum axadkaasoo minkum idinka idinka midii shay-an wax i weydiisan maayo fa fatukhrija lahu mas'alatuhu minnii shay-an oo dabeedna ay u soo saarto su'aashiisu minii aniga xaggayga uga soo saarto shay-an wax uga soo saarto midkiin wax i iweydiisan maayo oo waxa uu weydiistay ay u soo saarto shay u sababto inaan siiyo wa ana lahu kaarihun aan siiyo walxaal ana anigu lahu kaarihun aan karaahiyeyanayo aan siiyo fa yubaaraka lahu fiima actaytuh oo dabeedna loo barakeeyo wixii aan siiyey yacni taasi dhici mayso rawaahu muslim muslim baa soo wariyey fa yubaaraka waxay noqonaysaa jawaab bay noqonaysaa waa jawaabu nafyi ayay noqonaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka reebay saxaabada u diiday inay su-aalay ku xaduurayaan nebiga ay weydiistaan ay nebiga wax su'aashaan su-aasha ku dhibaan waxaanu ku dhaartay nebigu calayhi salaatu wasalaam cid idinka mida oo wax i weydiisanaysa bimacnaa maal ah oo dabeedna maalkii su'aashuu i weydiistay aawadeed aan u siiyo anoo karaahiyaysanaya aan siiyo qayd bay noqonaysa oo deed loo barakeeyaa dhici mayso haddii markaa uu wax weydiisto oo su-aashaa daraaddeed aan wax u siiyo anigoo karhaya aan wax u siiyo waxaa loo barakayn maayo barako ka heli maayo barakadii buu waayaya marka waxaa ka baxaya kuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iskii wax u siiyey isagaan weydiisanin in loo barakaynayo ayay imanaysa kii markaa wax weydiistay oo wuxuu weydiistay nebigu siiyey laakiin siinta uu siiyey nebigu aanu karaahiyaysanaynaa isagana barakadii loo diidi maayo ya oo qaydka wa ana lahu kaarihun baa qaydaysa karaahadaasina waxay ka imanaysaa dadka qaarkood oo aan mustaxiq ahayn oo mutaysanin in wax la siiyo ayaa nebiga intay wax weydiistaan nebigu calayhi salaatu wasalaam si aan bakhaylnimo loogu nisbayn uu siin jiray ya si aan bakhaylnimo loogu nisbayn ayuu u siin jiray waxbay weydiisanayaan buu yidhi si markaa bakhaylnimo laygu nisbeeyo bimacnaa taasi u sababto dadka qaarkood inay bakhaylnimo i nisbeeyaan munaafiqiintoo kale markay arkaan inuu siin waaye balastu bibaakil anna mid bakhayla ma ihi ya markaa siinta la siiyey isagaan mustaxiq ahayn la siiyey waxaa ka imanaysaa waa mida inuu ku dambaabaayo marka waxa weeye shakhsigan codsanayay waa midda labaadee waxaa inaanu loo barakaynayn ayaa markaa ka imanayso barake aanu ka helin fawallaahi allah baan ku dhaartay laa yas'alunii ima weydiisto axadun cid ima weydiisato minkum axadkaasoo idinka idinka midii shayan wax ima weydiisato oo fa tukhrija lahu mas'alatuhu dabeedna ay u soo saarto su'aashiisii minii aniga xaggayga shay-an wax uga soo saarto waxay u soo saartay walxaal ana anigu lahu kaarihun aan isaga karaahiyeysanayo bimacnaa su'aashiisa karaahiyeysanayo oo fa yubaaraka lahu fiima actaytuh dabeedna loo barakeeyo waxaan siiyey taasi dhici mayso e haddii markaa waxa weeye aan siiyo oo su-aashaa daraaddeed aan u karaahiyaysanayo aan ku siiyo barakadii buu waayayaa waxaa loo barakaynayo xadiiska shan boqol iyo afar iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo koob iyo afartane wa can abi cabdiraxmaani cawf ibni malikin alashjaciyi radia allaahu canhu qaal cawf ibni maalik saxaabiga la yidhahdaa waxauu yidhi kunna cinda rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam waxaanu ahaan jiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam agtiisa tiscatan sagaal baanu ahayn aw amaaniyatan ama siddeed baanu ahayn aw sabcatan ama toddobaanu ahayn fa qaala markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alaa tubaayicuun alaa tubaayicuuna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay maa la baayactantaan oo baycada la gashaan baycadu waa ballan markaysaga lagula ballamayo rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo cidda oofisaa ah hadhow janno ay yeelanayso wa kunnaa waxaannu ahayn xadiisii cahdin xadiisii cahdin qaar wakhtigoodu ku dhowaa bibaycatin bayca uu ku dhowaa bimacnaa wakhti dhowayd baanu nebigana bayco la galla oo ballankaa baycada ah wakhti aan fogayn baa nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu la gallay wa kunnaa xadiisii cahdin wakhtigaygu qaaru ku cusbaa buu ahaa bibaycatin bayco baycaan rasuulka la baayactannay oo la ballannay fa qulnaa waxaannu nidhi qad baayacnaaka yaa rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam xaqiiqe waa kula baayactanoo baycaanu kula gallay rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam uma qaala markaasuu mar kale haddana wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa tubaayicuuna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay maa la baayactantaan oo baycada la gashaan waxay garteen markaa inuu markaa bayco cusub inay tahay oo aan tii hore ahayn fabasadnaa aydiyanaa waxaannu fidinnay gacmahayagii baycada marka la gelaayo yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la gacan qaadi jiray iyadoo marka waxaweye labada gacmood sidii markaa gacanqaadkii salaanta oo kale ay yihiin oo labada gacmood saa ay isku yihiin ayaa marka ballanka nebiga lala geli jiray oo lagula ballam jiray gacmaha yagii baannu fidinay wa qulnaa waxaanu nidhi qad baayacnaaka biha yaa rasuula allah sala allahu alayh wasalam waa kugula baayactannay biha yaa rasuula allah baycada ayaa lakula baayactana rasuulka ilaahayow damiirka haaduu baycadu u noqonaya facalaama nubaayicuka waxaanu baycada kugula gallaa facalaama waa calaadii xarafka ahayd xarfiyada ahayd baa maadii istifaamiyada ahayd gashay marka maada istifaamiyada ah xaraf la geliyana haddii mudaaf markaa loo idaafeeyana waa la mide waxay noqonaysaa in alifka la jaro saas alifkii loo gooyo facalaama ay facala ayi shayin maxay baannu nubaayicuka kugula baayactannaa baycada maxaanu kugula gallaa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam calaa an tacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a waxay igula baayactantaan calaa an tacbudu allaha inaa allaha caabudaan walaa tushrikuu aydaan wadaajin bihi ay billaahi allah aydan la wadaajin shay-an waxba aydan la wadaajin waxa uu la gaarka yahay cid kale inaydaan la wadaajina ilaahay cibaadada u gaar yeeshaan ow khaas yeeshaan iyo wasalawaati alkhamsi salaadaha shantaana igula baayacto ma baycada igula ballama wa tutiicuu iyo ina ateecdaan baycada igula gala yacnii allah iyo rasuulkiisa ateecdaan waxaa kaloo soo gelaysa madaxda inay ateecdaan oo ku ateecdaan wixii aan dembi ahayn wa asara kalimatan khafiya wuxuu nabigu siraystoo hoos u yidhi kelimatan kelmad khafiyatan qarsoon intaa dadku waa wada maqlayeen baycada uu la gelayay nebigu calayhi salaatu wasalaam kelmad buu hoos u yidhi aan dadkii wada maqlayn walaa tas'alu nnaasa shayan dadkana waxba ha weydiisanina wax maal ah adduunyo ah cid ha weydiisanina falaqad ra'aytu wuxuu yidhi markaa cawf bnu maalik waxa uu yidhi falaqad ra'aytu waxaan arkay bacda ulaa'ika alnafar kooxdaa qaar ka mida yasqudu inuu dhacayo sawtu axadihim midkood sheedalkiisu inuu dhacayo isagoo daabadda saaran famaa yas'alu axadan yunaawiluhu iyaah ma weydiisanaayo qofnaba inuu u dhiibo weydiisan maayo oo cid ma odhanayo ii dhiib odhan maayo cid ii dhiib ma odhanayo rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey ogaa waxaa yara ishkaal lehun intan dambe cidda odhanaysa daahirka sida inoo qoran waxay u egtay cawf ibnu malik inuu yidhi waana aqbali kartaa raawiga ka warinaya cawf ibnu inuu yahay laakiin dee in la yidhahday markaa noqon lahayd in la yidhaahdo marka waxay u eg tahay inta dambe inay waxa weeye walaa tas'alu nnaasa shay-an ciddii maqlaysay in baycada inta dambe ay geliso kelmadda khafiyadee qarsoon calaa hada laa ishkaal cawfu bnu maalik maadaama aanu isagu maqlayn ee isagu intuu maqlayu baycada ku galan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qanaacadii daliil buu u yahay baabka loo baabaystay inuu qofku waxa la siiyo maalka ah waxa yar ee uu helo inuu ku raalli noqdo alrida bilyasiir aan u hanqaltaagin xoolo kale iyo wax la mida baryada iyo ashyaadaana iska daayo waxaana markaa ku tusinaysaa oo laga daliishanayaa qanaacadaas bayca inuu nebigu kula galay saxaabada qaarkood inay dadka waxba weydiisan oo inay allah keligii caabudaan oo shirkiga iska ilaaliyaan salaadaha shanta oogaan allah iyo rasuulkiisa ateecaan waxa uu ku sii laray walaa tas'alu nnaasa shay'a marka muhiimadda ay leedahay ku tusinaysaa inaan dadka la baryin ashaxaadkii iyo baryadii iyo waxyaalahaas marka aan lala iman mm, dadka waxba la weydiisa saxaabada nebigu baycada kaga qaaday inaanay dadka waxba weydiisan way kaga dhabeeyeenoo sidii bay u fuliyeen iska damaal inay weydiistaane haddii jeedalku ka dhaco iyagoo daabadda saaran ama faraska saaran baa jeedalku dhulka kaga dhacay waar dhiib may odhan jirin waar ii dhiib su'aasha iska ilaalinayaan wariidhiib may odhan jireen waxay iska jirayaanoo iska ilaalinayaan su'aasha iyo baryada ayay iska ilaalinayaan ya kuwa caynkaasa waxaa ka mid ahaa ee aan markaa cidnaba waxba weydiisan jirin sababaan baa ka mid ahaa xadiidka shan boqol iyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo labiyo afartan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam laa tasaalu almas'alatu biaxadikum kama suulayso kama baxaysee way ahaanaysaa almas'alatu su'aashu biaxadikum midkiin qaar ku sugan midkiin eh, mid ku sugan bay noqonaysa nafyu nafyi ihbaatun wa zaala tazaalu waxay leedahay macna nafyi laaduna waa naafiyu marka waxay la macno noqonaysaa satakunu almas'alatu biaxadikum xataa yalqa allaha tacaala ilaa uu allah la kulmaayo tacaala allah isagaa korreeye wuxuu la kulmayaa walaysa fii wajhihi muscatu laxmin iyada oo wejigiisa aynay ku sugnayn muscatu laxmin in yar oo hilibi aynay ku sugnayn muscadu waa qica in yar oo hilibi yadayna wejigiisa ku sugnayn muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay almusca waxay ku sugan tahay miimka godaalkiisa wa iskaani zaayi iyo za'da reebisteeda wa bilcayni almuhmala iyo caynkii aan dhibcaha lahayn aan wax dhibica lahayn waa musca alqicatu waa qaybta weyi mm, waa in yar xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay midkiin markaa su'aasha ma daynaaye buu samaynayaa oo la imanayaa waanu ka tegayn su'aasha ilaa su-aashaasi u sababayso wejigiisu in hilibku ka tago lafa engegan u noqdo ya lafa qayaxan yacnii aasha uu dadka baryayo wax weydiisanayo waxay ka dhigantay wejigiisii bay diiraysaa marka waxaa lagu ciqaabayaa marba marka waxa weeye markuu dadka wax weydiistaba waxay u sababaysaa in wejigiisa in hilib ka mida laga qaado siduu u farabadinayo su-aashaasoo marba wejigiisa in laga goynayo bimacnaa u sababaysa in wejigiisa laga gooyo hilibka in ayaa marka dambe markaa hilibka laga dhammaynayaa aakhire waxaa la soo saarayaa isagoo wejigiisu yahay lafa qayaxan yahay ayaa la soo saaraya waa waciid weeye loogu goodiyaayo hmm, saas marka baryadu inay markaa xun tahay baa laga qaadanaya asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici waxa uu leeyahay kitaab uu bixiyey damu lmas'ala baryada dhaleecaynta la dhaleecaynayo dadka qaarkood kasab bay ka dhigtaan waa ku shaqaystaan isagoo shaqo tegi kara ayaanu shaqo tegayn shaqadiiba wuxuu ka dhigtay baryaduu ka dhigtay baryada ayuu ka dhigtay tan noocaasi aad iyo aad bay u xun tahay waana taa sababaysaa wejigiisu wejiga in markaa hilibka laga yani laga diiro taa u sababaysa weeye waa waciid weeye waciid lagu goodiyaayo ayaa macnuhu dhacay qofkii markaa su-aasha ama baryada isagu markaa u xaq yeeshay oo kuwa marka ay u bannaan tahay noqday xadiiska qabiisaynu arki doonnaa iyo xadiiska kalebe xadiiska samurabe isagu markaa uma sababayso cuquubada yani uma sababayso yani markaa cuquubada la sheegay u sababi halkaa iskaga joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk